بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وهنك بالله بأن آية كنتن يكو إلى آية تضباطا وسورة القصص وحاينو دنبيسي قلدي وحي هذين نبي موسى وحي الله كيني maa loo keeno markaasaa waxaa la yidhi oo nabi muuseba somayna beeninin waxay yidhaahdeen waa laba sixir qur-aanka iyo tawraadi waa laba sixir oo iskaalmaystay oo isrumaynaya dhammaantoodna anagu waan ka gaalownay marka waxaad nabiga ku tidaa baa la layidhi bi kitaabin min cindi illaah bal kitaab xagga alla ka keeno huwa ahdaa ka toosan minhu baa labadan attabicu aan raace in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan filima yajiibu laka hadday ku ajiibi waayaan kumaba ajiibayaan faclam ogow anamaa yatabcuuna ahwaahum hawadooda inay raaceen waman axadkeebaa adalu ka lumid badan miman axad itabaca hawaahu wuxuu jeclaa raacay bikayri hudan daliil aanu min allahi hanuun la-aan in allaha laa yahdi alqowm aalimiin walaqad wasalnaa walaqad wasalnaa waan u xidhiidhinay lahum iyaga alqowla hadalka lacalahum yatadakaruuna si ay u wantoomaan hadalkii baan xidhiidhinay maanta aayad baa soo degi tu kalaa soo degi tu waanin baa soo degi tu waciidaa soo degi tu khayr sheegi baa soo degi waa isdaba joog wey walqad wasalna saasaa ugu fiican tafsiir ahaan qole waxay ku fasireen walqad wasalna waan u cadaynay marka wasli iyo cadayn way isku dhadhow yihiin laakiin sidan aynu leenahay baa ka fiican walqad wasalna waan u xidhiidhinay isdaba joog baan ka dhignay lahum liajlihim iyaga dartood alqowla hadalka aayadii aan kala go yaa u imanaya lacalahum yatadakaruuna si ay u waantoomaan aladiina kuwa aataynaahum alkitaaba kitaabka aan siinay min qablihi qur-aankan hortii kuwaan kitaabka siinay hum iyagu bihi bi haada alqur'aani yuminuuna way rumaynayaan waidaa yutla calayhim markii lagu dul aqriyana qaaluu waxay dhihi aamanaa bihi qur-aanka waanu rumaynay maxaa yeeley inahu alxaqu waa xaqo min rabbinaa rabbiga iyaga ka ahaaday inaa anagu kunaa waxaanu min qablihi min qabli insaalihi soo dejintiisa kahorba muslimiina baanu ahay oo inuu qur-aankanu xaq yahay uu soo degi doono waan ku tala gashanayn oo anagu diintii horena waa ku dhaqmi jiray alla wuxuu leeya dadka ehlu kitaabka ah dadka ehlu kitaabka dee wax garanaya qur-aankan intuuna sooba degin bay rumeeyeen markii qur-aanka laftiisa lagu dalqanay inuu xaq yahay bay sheegayaan annagu ka baanu muslim ahayn marka waxay ahaayeen bilmatal iyo soddon nasaaro ahoo arduxabash ka tagtay iyo sideed shaam ka timid afartan kaasoo nasaara baa nabiga u timid kacbada agteeda ugu yimaadeen marka abujahal iyo koox qurayshaa meeshan joogta nabigiibay u yimaadeen markay su-aalihii waxay su kareen weydiiyeen yuu nabigu qur-aanka ku dul aqriyey markaasay ilmeeyeen oy qaateen sidan yidhaahda anagu horey baaban u rumaysnayn markay kaceen bu abujahal yidhaahdeenoo wafti xun baa tihiinoo ayaan daran ba doqomo ah diintiinii mahal fadhi aada ku fadhideen dadkii idin soo diray ee inaad usoo sahmisaan ay ahayd mahal fadhi baad diintiinii ku bedesheen marka qoladaas ay aayaddu tilmaamaysay isla markaana waxay tilmaamaysaa cid kastoo ehlu kitaaba sida salmaanulfarisi oo kale cabdullaahi binu salaam oo kale rufaaca binu qurad oo kale oo yahuudi iyo nasaaraba leh kulli ehlu kitaabkii oo dhani markay arkaan kii xaq fahamsanaa horuu ka raacay nabigu markuu madiine tegey cabdullaahi binu salaam ninkii yahuudka reer binu israa'iil yaa u yimid isagoo nabiga la hadlay buu xagga dambe ka maray calaamadii buu arkay calaamadii nabidnimadu arkay indhahan uu kasoo wejigiisu dhowray wuxuu gartay ninkii kutubuhu sheegi jireen inuu yahay uu muslime wuxuu hi yaa rasuul allah yahuudi waa wax xasad badan intayna weli islaamnimadiina ogaanin bal weydii waxaan ahaa yahuudi baa u timid nabigu wuxuu nabigu ku yidhi cabdullaahi binu salaam xaggiina muxuu ka yahay waa sayid oo sayid baa dhalay bay idhaahdeen hadduu muslima ka warramo yidhi ilaahay buu ka magan galay bay idhahdeen intuu soo baxay buu yidhi waan muslimay waa ninka noogu xun bay idhahdeen intay ku dhawaaqeen markii ahlukitaab oo dhan baa sawrada aayadda soo gelaysa aladiina kuwa ataynaahum kitaaba kitaabka aan siinay min qabli min qabli qur'aani qur-aanka ka hor hum kuwaasi bihi bilqur'aani yuminuuna way rumaynayaan mar alla markay arkaan bay rumaynayaan waidaa yutla calayhi markii lagu dul aqriyo qaaluu waxay dhihi aamanaa waan rumaynay bihi qur-aankan waan rumaynay maxaa yeelay inahu lxaqu xaq weeye bay dhihin oo min rabbina ka ahaaday xagga alla ka ahada waa kiina loo sheegi jiray bay idhaahdeen inaa anagu kunaa waxaanu ahayn min qablihi min qabli insaalihi soo dejintiisa ka horba muslimiina waanu ahayn bay dhihin bisababi maa sabaruu sabridii ay sabreen ay kitaabkoodii hore ku sabreen kana rumeeyeen wayadra-uuna waxay ka horgeeyaan bilxasanati wanaag asayiata xumaanta haddii hadal xun la yidhaahdo hadal fiican bay ka horgeyn wa mimaa kii rasaqnaahum aan ku arsaaqnayna yunfiquuna way bixinayaan oo way nafaqaynayaan waidaa samicuu markay maqlaan allaqwa hadal bilaash iyo hadal xun markay maqlaan acraduu canhu way ka jeetan oo isagoo meel hadal xun lagu haya hadeerkan wa iska agmari wa waxay dhihi lana acmaaluna anaga camalka iyagaa noo sugnaaday kuwaasow walakum acmaalukum idinkan camalkiina idiin sugnaaday salaamun calaykum an kala nabadgalno salaamtii ducada ahayd maaha salaamun calaykum nabadgelya xagga iyaga yaad ka helaysaan lana tiqil jaahiliina jaahiliinta dalbi mayna inaanu la doodno dan kama bay dhahayaan kuwaa ajrigooda laba jeer baa la siin buu qur-aanku nabiguna wuxuu yidhi saddex baa ajrigooda laba goor la siin qolada ehlu kitaabka ah oo kitaabkoodiina rumeeyey kana rumeeyey laba ajir bay leeyihin ninka gabadh addoona intuu koriyo oo waxbaro oo edbiyo oo uu xoreeyo guursadaana laba ajri buu leeyahay labada ajir waa xoreynta iyo guursiga wey labada ajir ee korinta hore waa waajib lagu lahaa waa waajib lagu lahaa marka nabiyullaahi maxamed saasuu inoogu sheego dad baa laba ajri sidaa yaa ula wey waxaa kaloo ajri leh addoon sayidkiisa u hagaagsan oo sayidkiisa xaqiisa guta allana xaqiisa guto cibaadaysa kaasuna laba ajri buu leeyahay sida nabigu inoo sheegay allana meeshan wuxuu leeyahay ulaaika kuwa yu'toona waxaa la siin ajruma ajrigooda maratayna laba jeer rumayntii ay kitaabkii hore rumeeyeen iyo kan rumaynta ay rumeeyeen bisababi maa sabaruu sabirkay sabreen ay kitaabkoodii hore ku sabreen ee laga leexinin wayadra-uuna way ka horgeeyaan bilxasanati hadii hadal xun lagu yidhaahdo nabadgeliya bay dhihi kula hadli oo meesha ninka carabkaa uu gebyo yidhi walaqad amuru cala laimi yasubuni famadaytu uma taqultu laa yacniini nin xuno caay baan soo mari bu waan iska socon markaasaan anugu isdhihi buu yidhi anigaba iima jeedo yani sidhihi buu yidhi wa mima kii razaqnaahum anku way bixinayaan dadkan eelu kitaabka ahi waidaa samicuu laqwa hadal xun markay maqlaan oo laqwi ohon lahayn caradu canhu way ka jeetan oo ku leexan mahayaan meeshii laqwey lagu hayay ku ma waa fadhi kudurirkeenna oo kale wa qaaluu waxay dhihi lanaa waxaa noo sin acmaaluna anagu camalka iyagaan leena anagu camalka aan ku jirro nalama lihidin walakum acmaalukum idinkana camalkiina idiin sugnaaday salaamun calaykum nabadgelyo nabadgelyo nabadgelyaa dushiina yani nabad baad naga helisaa wey duca ma ah nabad baad naga heleysaa salaamun calaykum mina waad naga nabadgasheen laba hadli mahayaan laa nabtaqi ljaahiliina jaahiliinta dalbi mayno inaanu la xaajoonno dalbi mayno jaahilow kaale aan kula sheekayste maba dhahaynaba qof jaahil maxaad kala hadlay allah wuxuu leeyahay innaka adigu nebi maxamedow laa tahdii ma hanuunisid mana hanuunin kartid mana xbabta qofkaad jeceshahay walaakin allaha allaa yahdii hanuuniya man yashaau qofkuu doono wahuwa aclamuna wahuwa allana aclamu isagaa bilmuhtadiina kuwa hanuunsanoo hanuunka u cunama allah baa ogowe aayadtu gebi ahaan waxaa laisku waafaqsan yahay abu aalib binu cabdimudalib nabiga adeerkii iyo ku soo degtay waa kii abu aalib nabiga soo koriyey ee difaaci jiray nabigu bilmatal aabbihii oo laba bilood uurka isagoo laba bilood uurka ku jiro aabbihii dhintay madiinuu ku dhinto waxaa aasay qolada reer khasarida cabdimudalib reer abtiga ah afar sanay hooyadii haysay hooyadii isagoo qabrigii aabbihii soo siyaarato madiine ka timid oo maka kusoo dhow bay dhimatay afar sano markay haysay awowgii cabdimualib baa qaaday oo u walqalay oo kii guday ahaa labayo toban sano markuu haya buu dhintay abuaalib baa kafaalo qaatay marka wiilashiisa oo dhan wuu ka saromariyey wiilal badan buu lahaa wuu ka saromariyey wuu dhaqaaleeyey sidaasaa gabadhii khadiijahid waa kii u doonay u guuriyey sidaasuu ku joogay markii intii saddex iyo tobankii sano intuuna dhimanin saddex toban sano yaana dhihin intuuna dhimanin isagaa difaaci jiray lix sano meelaha ama toddoba sano yuu dhintay abu aalib markuu nabigu joogay muddo dheer caamul wuxuu dhintay caamul xusni khadiije iyo abu aalib baa isku mar dhintay abu aalibkii sidaa usoo koriyey yaa markay naftu ka baxaysay yuu yihi cammi ilaaha ila allah kelimatan uxaaju bihaa cinda allah an alla agtiisa kugu doode laa ilaaha ila allahu dheh buudi abu jahl iyo niman kaloo ag fadhiyaa yidhi atarqabu diina cabdimualib diinta cabdimualib miyaad nici ku celiyey nabiguna iyaguna way ku celiyeen huwa calaa diin cabdimudalib buu yihi marka abu aalib markii u dambeysay mar kale wuxuu yidhi inaad xaq ku taagan tahay waan ku ogahay ma hadda ma muslimi karo oo carabba ay caayoo dhihi argagax buu la muslimay marka nabigu wuxuu ku dadaalay adeerkii abu aalib inuu mar keliya laa ilaha illa allahu maxamadu rasuullahi yidhaahdo wuu ku kari waayo markaasaa nabiga lagu yidhi ninkaad adigu jeceshahay xaqiiqada iyo markii la eego aada jeceshahay ma hanuunin kartid hanuunka qalbiga uma gelin kartid adu dadka allah baa qofkuu doono hanuuniyo wey inaka adigu laa tahdii ma hanuunin kartid man axbabta qofkaad jecel tahay sida abu aalib walaakin allaha alla yahdii hanuuniyo man shaa qofkuu doono wa huwa allana aclamu ogya bilmutadiina kuwa hanuunsan kuwa yani hanuunka u diyaarka ah oo qalbigoodu furan yahay allah wuu ogyahay wa waxay dhaheen reer qureysheed inatabiculhuda hanuunka haddaan raacno macaka adiga macaaga maxamedow nutakadaf waa nala boobi bay dhiheen min ardina dhulka iyagaa nalaga boobi annagaa nalalayn bay ka wadaan waa nala boobi anaga lafta yadaa nala boobi oo nalalayn bay ka wadaan allah wuxuu leeyahay awalamnu makin miyaanaan dejinin lahum yaga xaraman xaram aaminan oo aamina oo yujbaa loo soo safriyo ileyhi xaggiisa samaraatu kulli shayin shay la arka kulligii midhiisa oo la cuno risqan liajli risqin risqi darto min ladunna xaggeeya ka ahaaday walaakina agarahum badankoon laa yaclamuuna ma ogade waxba garan maayaan waxay dhaheen niyaho nebi maxamed la yidhaah xaq inaad ku taagantahay waa ognaha carab oo dhan baa noo heshiin oo markaanu adig ku raacno carab intii noo heshiisaa dhulka iyaga nalaga saari waana laboobi iyaga daatadoodaa la boobi wey oo waana la dilo layn baayaa nalalayn bay iyaga oo mushrikiina oo wax kala caabudoon aniga ahayn caabudan yaan risqi siiyen amni siiyey ma markay muslimaan baan ka goyn amnigii iyo risqigii yaan ka goyn bu alla waa sidaa ayadda macnaheed xaram aamina miyaanaan dejinin oo loo soo safriyo midho oo dhan oo xagga iyaga ka ahaaday laakiin badankood saa u garan mahayaan waa caqlilaawayaal wey waxalla waxay garan male iyaga oo aan alla caabudin oo gaalo ah oo mushrikiina yaa xaram aamina la dejiyo carabta kaloo islaynaysa aan iyaga farta loo saarayn waa ahlu xaram la dhihi jiray oo la xurmaynayo ma markay alla aqoonsadeen yaa amniga laga qaadiyo risqiga laga goyo taa way garan layihin waa caqlilaawayaal wey wa qaaluu waxay dhaheen innatabiculhudaa hanuunka haddaan raacno macaka adiga macaaga nutaqadaf waa la boobi min ardina dhulka iyagaa nala boobi oo layn baa nalagu bilaabi way iyaga laftoodaa la boobi oo lala bixo la layn awalam numakinma waanaan dejini buu lahum iyaga xaraman xaram aaminan oo aamina oo carabta kaloo islaynaysa iyaga afar la saaraynin xarabkaas loo soo la safriyo ilaahi xaggiisa tamaraatu kulli shay shay la arka kulliga midhihiisa risqan liajli risqin risqi dartoo min ladunna xaggeeya ka ahaaday walaakina agsarahum badankood laa yaclamuuna ma garanayaan tusaalaa lasoo hordhigay marka wa ka min taymaan ahlagnaa halaagnay min qaryatin magaalo badirad ku kibirta maciisataha nolosheedii ku kibirtay fa taa aada maraysaan eed aragtaan masaakinum guryahoodii wey lam tuskan lama degin min bacdihim dabadood ilaa qaliilan in yar mooyaane wa kunnaa anaguna waananaguna alwaariina kuwa baaqigaa noqonay iyagii waan baabiiye anigaa baaqia bu alla leeyahy qoladana lasoo hordhigi imisaa qaryo iyo magaalo noloshii fiicnayday ku noolaayeen ku kibreen guryahoodu waa kuwanaad maraysaan oo dabadood nin safar iyo nin socotaa mooyaane wax dega uuna jirin laa mujiib walaa daaci qof ka dhawaaqi iyo qof jawaabi midna ma joogo waa cidla ree samuud oo waxay marayaan reecaad bay guryahoodii marayaan oo yeman iyo shaam oo dhan dadkii ku halaagsamay ma marayaan oo wax dadihii uuna joogin taas miyayna ku cibro qaadanan baa l qoladana lasoo hordhigay kam imisaan ahlagnaa halaagna min qaryatin magaalo badirad ku kibirtay maciishataa nolosheedii fiicnayd fa tilka taa aad aragtaaneed maraysaani masaakinum guryahoodii wey lam tuskan lama degin min bacdim iyaga dabadood ilaa qaliila wax yar mooy dad musaafiriinta yaa iskaga nasta wa kunnaa anaguna waxaanu nahay naxnu anagu alwaarisiina kuwa baaqiga aanahay iyaga way baabeen anigaa jooga buu alla leeyahay wamaa kaana rabbuka rabbigaa ma aha muuli qura magaalooyinkii halaaga xataa yabcaa ilaa uu diro fii ummiha caasimadooda rasuulan rasuul rasuulkaas yatlu calayhim ku dul akriya aayaatinaa ayadahay ku dul akriya wamaa kunaa manihin buu alla yidhi qura magaalooyinka kuwa halaaga ilaa ina halaagtayse wa ahluhaa dadka aalimuuna alla xaqiiqadanu ina soo hordhigay allah subxaanahu wa tacaala ummad lama halaago ilaa caasimadooda rasuul laga diro nabiyulaahi maxamed makaa laga diro caasimada adduunka ah caasimada adduunkaa ah laga diray maka barhsanka adduunkay ku taalla qur-aanka kariimka ah nabi kii ugu fadli badnaabaa loo soo dhiibay axad kii ugu fadli badnaana waa lagu soo dejiyey biltii ugu fadli badnayna soo dejintiisa waa bilo ramadaan habeenkii ugu fadli badnaaba bilowdayo leylatu lqadri ah makaankii ugu fadli badnaa oo maka ah makana waa adduunka barhtankiisa wey luqada carabtuna luqada ugu fasaaxo badan bay ahayd marka qoladana laleeyahay rasuulkana aan idiin diray xujuu idinku yahay oo halaag baad qarka u saaran tihiin xujuu idinku yahay way halaagsameeno abaarta waa kii ku halaag markuu nabigu habaaray allahuma ajcalha siniina ka siniina yuusufa yidhi yy abaar baa ku dhacday heer waxay gaadheen ay ayda qashaan oy bisadaha qashaan oo dhogorta iyo dhiigga inta laisku qallajiya ay dubtaan oo abu sufyaan uu nabiga usoo ergeeyo yidhi wanihu wax qaraabo jecel baad ahayd waxaan aada sheegtan xaq baad teegaysa noo allabari u allabariyey nabigu ilaahay ka qaada cadaabkii marka qoladan waxaa laleeyahay way idin haysataa waktigii la halaagi lahaa qarkaad u saarantiin baa laleeyahay wamaa kaana rabuka rabbigaa ma aha muhlikalquraa magaalooyinka kii halaaga ma aha xataa yabcaa ilaa dira fii ummiha caasimadeeda rasuulan rasuul yatluu ku dalqira caleyhim dushooda aayaatina aayadahayaga wamaa kunaa alla ma nihin buuri sideedaba wilikilqura magaalooyinku halaaglaana ilaa waahluha daalimuun wey qof aan dulmi la imanin allah subxaana watacaala dulmi la-aan halaagi mahayo subxaana watacaala marka inaga maxay ina leedahay aayaddu si alla idinku naxariisto oo idiin nicmeeyo dembiga iska ilaaliya wey haddii dembi badan meeshu dembigu bato madarkaa yaraan oo colaadaa badan oo jiradiiyo daacuunkaa badan haddii dembigu bato waa sidaa maa uutiitum waxa la idin siiye oo min shayin wuxuuna fa mataacu lxayaati dunyaa noloshaan gaaban raaxadeeda weeye iyo wasiinatuha quruxdeedii wamaa cinda allaahi alle waxa agtiisaa khayrun ka khayr badan wa abqaa ka jiritaan badan ka baaqi ahaasho badan falaa tacqiluuna wax miyaydan garanayn bu alla leey adduunyadan aada ku raaxaysanaysaan nicmadan aada haysataan waa dhalanteed muddo yaroo gaaban bay ku dhammaan qofku hadduu boqol sano jiro way ku gaaban boqol sano haduu jiro marka ugu adduunya jecel yahay shalay oo kaleba boqolka sanooyi adigu cimrigaagii dib u daraase adoo shalay dhasheenbay kula tahay adduunkii weli waa kuu dhiman yahay war waxaan yaree la idin siiyey waa raaxa durba tegeysa waxa alla hayo oo nicmada oo raaxada khayr badan aan weligeedna dhammaanayn oo lagu dhex jiray qofkii mutaa oo ilaahay siiyo weligii kama baxayo wey laa yabquuna canhaa xiwala weligood inay ka wareegaan jannada maalin ka dambaysa iyo uga xiisa badnaanaya wamaa utiitum waxaa la idin siiyey oo min shayin wuxuuna wuxuu yahay dooni ha ahaadee fa mataacu xayaati dunya noloshaan gaaban raaxadeedii wey iyo wasiinatuhaa quruxdeedii wamaa cinda allaahi wamaa cinda allaahi waxaa la agtiisa ah yaa khayru ka khayr badan wa abqaa ka baaqi ahaansho badan falaa tacqiluuna miyadan garanay maanta kitaab taariikhoon aqriyayey nin wasiiradii oo xoolo aada u badan lahaa yaa dhintay xoolihiisa qiyaasa intaasoo milyan qiyaasa weyihiin dharka iyo dahabka iyo wax walba wiilkiisiibaa boqor laga dhigaya oo meeshiisii la geyn waxa wey ciduma aasin halkaasuu ku qurhmayma markii dambe qurunkiisi inta wau dhaweeda lugta laga xidhay yaa la jiido meel sidaa loogu turay maantaan aqriyay adduunya maxay sheegi waxba sheegi mayso afaman axad wacadnaahu aan u ballan qaadnay wacdan ballanqaad xasanan oo wanaagsan oo fa isagu laaqiihi la kulmayo kolleyba helaya kaman axadoo kale miyuu yahay matacnaahu aanu raaxaynay mataacal xayaati dunyaa noloshaan gaaban raaxadeeda uma huwa isagu yowma alqiyaamati min almuxdariina kuwa cadaabka la xaadirin noqonay isku mid baa labada waxay ku soo degtay xamse cabdimualib nabiga adeerkii iyo cali binu abi aalib iyo abujahal iyo saaxiibkii labadaasaa lasbarbar dhigaya labadaas xamze waa sayidu shuhadaai wey xamze markuu xamze iyo cumar isku maalmo muslimeen yaa salaada kor loo qaaday oo wax walba kor loo qaaday cumar qisay lahayd labadaba islaamnimadooda markay labadaasu muslimeen yuu yidhi yaa rasuulallah maxaan hoos aada uga hadlaysaan maalintaasaa islaamkii la daahiriyo maka laga daahiriyey xamzaha iyo cali bin abi aalib oo la ogyahay oo gurigii nabiga ku koray iyo abujahal iyo dadkiisii yaa lisbarba dhigaa ma isku mid baa kuwaas isku mid maa afamanaxad wacadnaahu aanu ballan qaadnay wacdan ballanqaad xasanan wanaagsan oo fahu isagu laaqiihi la kulmaya hadda inagu waynu ku jiraa dadka wanaagga loo ballan qaaday qofku laa ilaaha illa allahu maxamedun markuu yidhahdo wadaag baa u ballan qaadan dabadeedna uu ku dhaqmo kaman axadoo kale miyaa matacnaahu aanu raaxaynay mataaca alxayaati dunyaa noloshaan gaaban raaxadeeda uma huwa isagu yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa min almuxdariina kuwa cadaabka la xaadir ka mid a inagu ballanqaadka waan ku jiraa insha allahu waan rajaynayna ballanqaadka masaajidkaan maalin iyo habeensaa ugu jiraa waan rajaynayna insha allahu tacaala wa yowma maalin wadkur xus yowma maalin yunaadiihim uu alla u dhawaaqi maxsarkii baa la joogaa fa yaquulu alla wuxuu dhihi ayna xageebay u kaceen shurakaai kuwaad idinla wadaajin jirteen cibaadada aladiina kuwii kuntum aad ahaydeen tajcumuuna kuwa sheegay inay wax idin waxaa la suaali dadkii la lumiyey oo dad caabudi jiray kuwo kale oo caabudi jiray baadil ku raacay ila ruux hadduu baadil ku raaca wuu caabuday hadduu baadil ku raaca wuu caabuday yaa laleeyahay kuwaad cibaadada ila wadaajin jirteen away ood lahaydeen waxbayna tarayaan maxshirkii baa la taagan yahay qaala aladiina kuwii waxay dhihi xaqa calayhim lqowlu qowl cadaab uu ku waajibay waa ru'asadii hogaamiyaashii kuwa hadlayaan kuwii lala hadlay ma hadlin waa kuwii la lumiyey ma ayna hadlin ee waxaa hadlay kuwii hogaamiyaashii shaydaankiibaa hadlay maxay dhihi rabbanaa rabbigow haaulaai kuwa alladii kuwii aqweynaa aan luminay aqweynaahum waa luminay kamaa aqweynataan anagu u lunnay tabara'naa ileyka waan kaaga beri noqonay gacantaan ka taagnay beri baan ka nahay maa kaanu mayn ahayn iyaana anaga yacbuduuna kuwa caabudi jiray mayn ahayn markii la weydiiyo oo maxsharka la tago oo kuwii ducafada aha ee la lumiyey ee shaydaanka iyo kufaarta daba socday la yidhaahda away kuwaad ila caabudi waxay leeyihiin allah allahayow kuwaasi aanu luminay waxaanu luminay annagaa dee lunsanayn iyaga ugumaanaan talagelin lumiste annagaa lunsanayn ka beri noqonay namayna caabudi jirin gacantay ka taagayan aayado badan oo aada u badan yaa sheegaya inay qiyaamaha gacanta ka taagayaan o yowma maalin balxus baa layidhi yunaadiihim alla uu dhawaaqi kuwii wax caabudi jirayo waxaan allahin caabudi jiray fa yaquulu alla wuxuu dhihi ayna shurakaa'i kuwaad ila wadaajin jirteen awey aladiina kuwii kuntum aad ahayn tazcumuuna kuwa sheegi inay waxdintarayaan qaala aladiina kuwi waxay dhihi xaqa calayhim lqowlu qowl cadaab uu ku waajibay oo la caabudi jiray oo shaydaanku hogaamiye ka yahay rabbanaa rabbigayo haaulaai kuwaasi aladiina kuwii aqweynaa aanu luminay aqweynaahum waanu luminay kamaa aqweynaasaan anagu u lunnay tabara'naa ilayka adigaan kaaga bari noqonay gacantaan ka taagnay adigaan kaaga bari noqonay maa kaanuu maba ayna ahayn iyana anaga yacbuduuna kuwa caabudaba ma ahayn markaasaa kuwii lala hadli markaa kuwii hore yaa hadal dambe lagu celin waqiila waxaa la dhihi udcuu balu yeedha idinku shurakaakum shurakadiinii aada alle la wadaajin tirteen fadacow way u dhawaaqi meeshan ma garanayaan caqlixumo waxay ka qabaan sida adduunka oo caqlixumaayeen meeshan cid wax tari kartaa ma jirto maba ayna fahminba fadacowhum way u dhawaaqi falam yastajiibuu lahum ajiibi mahayaan waraawilcadaab cadaabkiina indhahay saareen uu hortoodu yaalla cadaabkii bay arkeen low anahum yo kaanuu yahtaduuna hadday hanuunsanaan lahaayeen lama cadaabe intaas waxaa wey jawaabteedu way go-an tahay hadday hanuunsanaan lahaayeen cadaabkan ma arkeenoo lama cadaabeen wey ayaan daridooda marka allah wuxuu leeyahay kuwii shurakadii la caabudi jiray alleh oo markii hore la yidhi bal awe shurakadiinii yaa haddana mar kale la yidhi bal hadda u yeedha kuwaad caabudi jirteen markaasay u yeedhi ma ajiibayaan maalinta cadaabkiiba indhahaas way ag taagan yihiin way gelayaan way hubaan inay gelayaan allah wuxuu leeyahay hadday hanuunsanaan lahaayeen cadaabka ma galeen waa laleeyahy subxaana wa tacaala qiila waxaa lagu yidhi kuwii wax caabudi jiray idcuu yeedha shurakaakum la wadaajiyayaasha aad alle la wadaajiseen fadacuuhum way u dhawaaqi hebelow hebelow bay dhehi falam yastajiibuu ajiibi maayeen lahum iyaga waraawil cadaabi cadaabkana way arki low anahum iyagu kaanuu hadday ahaan lahan yahtaduuna kuwa hanuunsan cadaabka ma galeen wey inagu culimmada islaamka ee dhimatay iyo saalixiinta yaynaan baryin aan u ducayno qofka saalixi wanaagsan ee dhintay inaynu u ducaynu inaga mudan yahay qaraabadiisuna ay sadaqada u bixiso niman qaraabadiisa ayna sadaqa uma bixin karo marka aan u ducayne yaynaan baryin oo sheekh hebel culimada yaynaan dhib dusha ka saarin saalixiinta yaynaan maalin balxus yunaadiihim alla uu u yeedhi oo fa yaquul uu dhihi maadaa sheegemaad ajabtum lmursaliina mursaliinta maxaad ugu jawaabteen mursaliintii idiin timid jawaabtaad siiseeni maxay ahay facamiyad way ka daboolmi calayhim dushooda alambaa war oo dhan baa daboolmi yowmaydin maalintaa fahum iyagu laa yatasaaluuna waxba isweydiin maayaan hadda marar kale wax isweydiina way jiraa ee qiyaamadaa mawaadic badan lahoo mar waa la wada hadle waa la mad waa la eed sheegan mar allah baa la baryi mar waa la amuso wax hadli karaa ma jiro maalintaa marka xaaladu cusub tahay wax waxbaad hadli ma jiro reer hebel ma tahay waraanaa reer hebel bal kaale wax maysu taraa ma taalla markaasi kanu kanu ka dusay iyo saasay iga noqotay ma taalla markaasi wa yowma maalin yunaadiihim alla uu u dhawaaqi balxus oo fa yaquulu uu alla dhihi maadaa sheegeebaad ajabtum lmursaliina mursaliinta ugu jawaabteen facamiyad waxaa ka daboolmi calayhim dushooda alambaa wixii war ahaa xujo oo dhan baa ka daboolmi waxay ku hadlaan ma yaqaaniin camiyad calayhim ulambaau yowma idin wax alla wixii war ahaa oo dhan baa ka daboolmi oo foom iyagu laa yatasaalun waxba isweydiin maayaan xukunkii waa kan faamaa man taaba qofkii tooba keena qoladii kale waad aragtaa heerkay taagan yihiin dadkaan alla caabudaynin ee caasiinta ahaa ee faasiqiinta ahaa ee alla wadadiisa garamaray xukunkooda waad aragtaa dadkii alla yaqaanka ahaa baldhow ee elu faamaa man taaba qofkii tooba keena wa aamana rumeeya wa camila camal fala saalixan camal wanaagsan fa casaa an yakuuna inuu yahay baa laga yaabaa min almuflixiina kuwa guulaysa casaadu xagga alle casaadu luqada carabta waa rajo waa saasay laga yaabaa laakiin xagga alle waa xaqiiqo wey xagga alle casaa haddii la isticmaalo waa xaqiiqo wey qofka tooba keenoo camalka saalixa yimid wuxuu u dhow yahay oo aynu alle ka rajayneynaa inuu kuwa guuleysan yahay camalka saalixiin badan samaynaa fasirin laba shardi buu leeyahay an yakuuna liwajhi illaahi alkariim waa inaa alla darti loo sameeya si aan shirka usoo gelin wa an yakuuna calaa ariiqati nabiy llaahi muxamed si aan bidca usoo gelin labadaas shardi buu leeyahay waa inaan bidciya shirki midna soo gelin wey faamaa man taaba qofkii tooba keena wa aamana rumeeya wa camila camal fala saalixan camal wanaagsan facasaa an yakuuna inuu yahay buu u dhow yahay min almufliina kuwa guulaystay wa rabuka yakhluqu maa yashaa wa rabuka rabbigaa yakhluqu wuxuu abuuraa maa yashaau wuxuu doona wayakhtaaru uu doortaa maa kaana lahum uma sugna iyaga alkhiyaratu doorashadu subxaana allah allah baa nasahan wa tacaala ka sareeya camaa yushrikuuna waxay u ayaddu waxay tilmaamaysa labadii nine waxay yidhaaheen calaa rajulin min alqaryatayni cadiima maa lagu soo dejiyey bay dhaheen labadan qaryo qaryatu daaif iyo qaryatu maka labada ninay ugu waaweyn inta agoonkan abuu aalib lagu soo dejinayo waa curwe binu mascuud iyo weliid bin muqiira wey labadaa maa lagu soo dejiyey bayne markaasuu alla leeya miyagaa doorashada lele doorashada iska leh alla ciduu doono diri ciduu doono diri miyagaa doorashada leh bin muqiira bin cabdillaahi bin cumar bin makhzuum iyo curwe bin mascuud oo reer daaif ahaa oo reer beni haqiif ahaa labadaa nin bay dhamaa lagu soo dejiyo hadday meesha dejini jirto inta agoonka lagu soo dejinayo aan waxba haysan marka alla leeyahay alla dee wuxuu doorto garan ciduu doonana diri warabuka rabbigaa yakhluqu wuxuu abuuraa maa yashaa wuxuu doono cidna kalama tashado wayakhtaaru wuxuu doortana isagaa leh rabbigaa ciduu doonuu dooran maa kaana uma sugna subxaan allah allah baa nasahan watacaala ka sareeya camaa ka yushrikuuna ay u sharig yeelayaan wa rabbuka miyaad waxba rabbi ka qarsan kartaa rabbuka rabbigaa yaclamu wuxuu ogyahay maa tukinu waxay qari suduuruhum qalbiyaalkooda sadrigu waa laabta luqada laakiin qalbigaa la sheegay min tacbiiri lmaxalli wa iraadat alxaali waxay balaaqadu yidhaahan wey wa rabbuka rabbigaa yaclamu wuxuu ogyahay maa tukinu waxay qarin suduuruhum qalbiyaalkooda iyo maa yuclinuuna waxay waxay daahirinayaanu ama ha ku hadlaan ama gacmaha ka qabtaan siday dooni ha ahaatee ama sancaha sameeyaane iyo waxa qalbigooda ku jira allah baa ogwey marka allah qalbigu waa maxalu daalacasho nabigu wuxuu yidhi allah subxaanau watacaala jasadkiina iyo suuradiisa midna eegi maay qalbigiinuu eegaya waxa qalbigiina ku jira waa maxalu nadra qalbigaagu marka qalbigaaga alla yuuna waxun ka daalacani wey waxun iska ilaalin qalbigaa yuuna ka daalacani tawxiid iyo wanaag iyo daaca iyo khayraad jacayl qalbigaaga allah ka arka wey warabuka rabbigaa yaclamu wuxuu gey maa tukina suduuruhum qalbiyaalkooda wuxuu qarinayo yowaal yuclinuuna waxay daahirinayaan wahuwa alle allah wey laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye lahu alle waxaa u sugnaaday alxamdu amaan fi lulaa adduunka iyo alaakhirati labadaba labada aakhiriya adduun baa lagu mahadsanya yacni ficilkiisoo dhan baa mahada wax alla wuxuu alla qabta aakhiriya adduun waa wax wanaagsan oo uu ku mahadsan yahay wax kastoo alla sameeyo laa ilaaha illaa huwa waa laa ilaha illa maxamedun rasuullah idin wey diinta islaamka waxay soo hoosgeli laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah laa ilaaha ila llah waxaa soo geli wax alla wixii caqiido oo dhan baa laga sharax haddii hadda sharaxooda loo bilaabo waxaa weeye adduunka inta cimrigaa ka hadhay ma dhamayn karti sharaxooda maxamedun rasuulullahina risaaladii baa soo geli diintii kale wax alla wixii kale oo dhan baa soo hoosgelaya laa ilah illa maxamedun rasuulullah allah subxaana wa tacaala wahuwa alle allah wey laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane lahu alle waxaa u sugnaaday alxamdu mahad iyo sharaf filulaa adduunyadii walaakhirati aakhiraba walahu alle waxaa usugnaaday alxukmu maamulka allah iska leh wax alla wixii maamulahoo dhan cid kula tartamaysay cid ku haysataa midna ma jirto walahu alxukmu maamulka allah iska leh weli xaggiisaa turjacuuna laydiin celino maxkamadii baa laydin keenaya marka maxkamadda waxaad la tegi lahayd dee hadda adduunka ka soo qaad adigoo dembiilaab markii maxkamada lagugu sii wado qalbigaagu sidee wey marka maxkamaddii allaa tegaysaa waxaad la tegi lahayd hadda sii saafiye oo shirkigii xumaanta ka ilaali camalkaaga alla wa watacaala